alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wa salama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray baabka afraad ee ka mida abwaabtii duruusu lbalaaga baabkaasina wuxuu ku saabsan yahay fi tacriifi waatankiir waxay mashaayikhdu inoo soo sheegeen raximahum ullah in macaariftu toddoba yihiin toddoba nooc addamiir iyo alcalam iyo ismu lishaara iyo alismu lmawsuul iyo almuxallaa bial iyo almudaafu liwaaxidin mima dukir iyo walmunaada waa nakiradii maqsuudada ahayd munaaduhuna markay culammadu toddobadan sheegayaan mid walba wuxuu faa'iidaynayaa tacyiinu lmusamma laakiin siday u sheegayaane u cayimayaan musamaha ayaa kala duwan mid musamaha wuxuu ku cayimayaa binafsi lafdi odhaahda keliya iyadoo qariino kaleoo khaarijii aynay raacin ayaa nafsu lafdi ayaa wuxuu cayimayaa musamaha lagu magacaabay kaasi waa calamka biaqsaamih ismu yucayinu lmusamaa mutlaqa calamuhu ka jacfarin wa khirniqa qariinatu takallum aw alxuduur aw alghayba hadduu ku cayimayana waa damiir ishaara xisiya oo xisi ahaan waxa loo tilmaamayo hadduu ku cayimayana waa ismu lishaara nisbo la yaqaanay oo machuudo ah hadduu ku cayimayana waa ismu lmawsuul waa ismu lmawsuul idaafa macnawiya haddii loo idaafeeyo ashyaadaa la soo sheegay mid ka midana idaafa macnawiya laa lafdiya markaana wuxuu noqonayaa eh, almudaafu ilaa macrifa mudaafkaa loo idaafeeyey waxaa ka hadhaya uun munaadaha markaa in loo idaafeeyo nakirada maqsuudada in loo idaafeeyo ayaa ka adaysa shanta kale kii loo idaafeeyaabaa wuxuu noqonayaa inuu saa ku cayimay xaraf ku lamaanaaday inuu ku cayimayana wuxuu noqonayaa almuxallaa bial iyo nakirada maqsuudada ayuu noqonayaa toddobadii nooc saasay ku dhan marka waxaa loogu hormariyey damiirkii mashaayikhdu markay sheegayeen damiirkay ugu hormariyeen tafsiilka ay tafsiilinayaan oo ka hadlayaan iyo tacdaadka ay tirinayaan mid walba waayo isaga ayaa waxau yahay acrafuha anwaacda macaarifta ka ugu macrifada badan ayuu yahay saasaa loo hormariyaa waxaynu joognay wagayru lmucayani idaa qusida tacmiimu lkhitaabi likulli man yumkinu khitaabuhu wa ghayrulmucayani ay waqad yukhaatab waa dhacdaa in lala khitaabo ghayrulmucayani midaan mucayan ahayn oo shakhsi gaara aan ahayn in lala khitaabo waa dhacdaa asal waxa ah mid mucayan ah oo weliba mushaahad ah in lala khitaabo ama xaadir ah haddaba ghayrulmucayanna waa dhacdaa in lala khitaabo idaa qusida waa haddii looga jeedo tacmiimulkhitaabi khitaabka in la caam yeelayo oo lagu caam yeelayo likulli man kii dhammaantii lagu cammimayo lagu caam yeelayo yumkinu ay suuroobayso khitaabuhu in lala khitaabaa ay suuroobayso naxu alla'iimu man idaa axsanta ilayhi asaa ilayk alla'iimu shakhsiga xumi man waa kii idaa axsanta ilayhi markaad u samafasho oo wanaag u samayso asaa ilayka xumaato kuu samaynayo oo ku xumaynaya kaasaa la la'iim ah axsanta waa lala khitaabayaa shaksi shakhsigaasi shaksi mucayana ma aha wuxuu noqonayaa likulli man yasluxu khitaabuh mid kastuu suuroobayo in lala khitaabo ayuu noqonayaa mid gaara kuma gaar noqonayo caam baa looga jeedaa shakhsi kastoo in lala khitaabaa ay suuroobi kartu caam ku yahay waxaa la mid a hadalkii shaacirka oo yidhi idaa anta akramta alkariima malaktahu wa in anta akramta ala'iima tamarrada haddaad adigu sharafto ruux sharaf leh waad hananaysaa oo wuxuu garwaaqsanayaa wanaaggaad u samaysay haddaad laakiin u samafasho mid markaa liito xun tamarrada madax adayg buu la imanaya kasii qaadaya idaa anta iyo wa in anta iyo akramta iyo malaktahu tacaabirta noocaas ah yaa lagula khitaabayaa ma shakhsi gaar ah maya shakhsi kasta waa ku dhacaysaa oo caamnimaa looga jeedaa cumuumkana waxaa loo jeedaa cumuum bedeli ah cala sabiili albadel laa calaa sabiili ashumuul oo lafdigu wuxuu faa'iideynayaa shakhsi qura in lala hadlayuu lafdigu faa'iideynaya shakhsigaa quri marba mid buu noqonaya marba ka khitaabku ku wajahan yahay ayuu noqonayaaye mid gaara noqon maayo marka waa calaa sabiil bedel waxaa la mid a abuu firaas alxamdaani markuu uhi laa tatlubanna dunuwa daarika min khaliilin aw mucaashir abqa liasbaabi almawaddati an tazuura walaa tujaawir waa noocaasoo kale laa tatlubanna ha doonino ha doonino ha doonin dunuwa daarika gurigaagu inuu u dhawaado min khaliilin mid saaxiib ah inay isu guri dhowaataan ha dooninoo ha jeclaysan aw mucaashara ama mid kula dhaqmaaya oo mucaasharo fiican idinka dhaxayso in gurigaagu u dhowaado ha doonin dee inaad isnacdaan baa dhici karta abqaa liasbaabi lmawaddati an tazuura walaa tujaawir waxaa u baaqiyeelis badan sababaha jacaylada inaad booqato aanaad la dersin waxaa laga sheegaa cumar bnukhadaab inuu yidhi mur dawi lqaraabaati an yatasaawaruu walaa yatajaawaruu waxaad amartaa dadka qaraabooyinka ahi inay isa soo booqdaan oo aynay dersin hadday dersaan dee inay isnacaan baa dhici karto kala xiiso dhacaan laakiin xilli ka xilli hadday is arkaan inay isu xiisoodaan oo aynay isnicin baa laga yaabaa marka mur iyo laa tatluban iyo erayada la midkaa iyadoo fardi in lala hadlayo ay u eg tahay haddana fardi mucayana ma aha marba shaksi buu noqonayaa ka bedelo mid kaleu noqonaya ka bedelo kan kale lala hadlayuu noqonaya saasun u wada calaa sabiili markaa bedel malaayiin bay gaadhaysa xagga nusuusta haddii la eego adilada aayado badan iyo axaadiis badan baa macnahaasoo kale culammadu ay ku fasiraan oo marka uu ilaahay yidhi walow tara idilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim ma shakhsi gaaraa lala hadlayaa maya waxaa looga jeedaa likulli man yasluxu khitaabuh mid kastow suuroobayo in lala khitaabaa uu suuroobayo ku dhacaya marka waa caam shakhsi mucayana lagulama hadlayo bashir ilmashaa'iina fi dulami ila almasaajidi binnuuri taammi yowma alqiyaamah xadiiska ku soo arooray bashir ma shaksi gaaraa laleeyahay u bushaaree maya waxaa looga jeedaa cumuum baa looga jeedaa bedeli ah nusuusta macnahaasoo kale aad buu ugu soo arooraayo adillo badan bay culammadu noocaasoo kale u fasiraan wa amma alcalamu calamka miyaa waa magaciye fa yu'taa bihi waa la keenaa isimka calamkaa liixdaari macnaahu macnihiisa in lagu soo xaadirinayo fii dihni saamici ka maqlaya maskaxdiisa in lagu soo xaadirinayo oo loogu soo xaadirinayo bismihi alkhaasi magiciisi gaarka ahaa loogu soo xaadirinayo saasaa loo keenaa naxu waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyti wa ismaaciilu ibraahiim iyo ismaaciil baa la sheegay waana laba calam waxaa loo sheegay liixdaari macnaahu fi dihni macnaha uu leeyahay magacaasi baa la doonayaa oo cidduu ku dhacaya ah in cidda maqlaysa lagu soo xaadirinayo oo uu fahmo in labadaa markaa shakhsi loo jeeday cidda beydka dhistay in nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil ay ahaayeen in macnaha dihnigiisa iyo maskaxdiisa lagu soo xaadiriyo cid kastoo maqasha ayaa looga jeedaa calam marka la leeyahayna saddexda noocba waa soo geliya oo isimkii iyo laqabkii iyo kunyadii intuba waa soo gelaya intuba calamkay ka mid yihiin waqad yuqsadu bihi maca dalika aghraadun ukhraa waana dhacdaa in looga jeedo oo looga qasdo oo laga doonaayo maca daalika macnaha la jirkiisa akhraadun ukhraa ujeeddooyin kale in looga qasdayo looga jeedana waa dhacdaa iyadoo macnaha in maskaxda lagu soo xaadiriyo oo sidaa loo fahmo iyadoo la rabo ayaa haddana ujeeddooyin kale raacayaan ujeeddooyinkiibu waxa inooga tusaalaynayaan ka tacdiimi waa sida weynaynto kale in weynayn looga jeedo fii naxwi rakiba sayfu dawla rakiba waxa fuulay faraskii ama daabaddii sayfudawlati ninkii sayfu sayfudawla lagu laqabi jiray nin madaxuu ahaa laqabkaasuu lahaa sayfu sayfudawla la yidhaahdo sayfu sayfudawlana macnihiisu wuxuu ku dhacayaa dowladda seefteedii buu ku dhacayaa asal ahaan macnaha uu lahaa saasuu ahaa laakiin hadda laqab buu ahaayo dee calan buu isaga u noqday laqabna waxaa la yidhaahdaa maa ashcara bidammin aw madxin wixii laba mid ku dareensiiya oo ama ammaan ku dareensiiya ama dhaleecayn ku dareensiiya ayaa waxaa la yidhahdaa laqab laqabkii mid wanaagsan iyo mid xun mid walba waa noqdaa laqabkii wanaagsanaa marka la sheego waxaa looga jeedaa tacdiim baa looga jeedaa shakhsigaa in la fahmo macnihiisa waa loo jeedaa waxa kaloo raacaysaa tacdiim isaga la weynaynayana in looga jeedo ama la yidhaahdo xadara waxaa soo xaadiray salaaxuddiin salaaxuddiin baa yimi waa laqab macno tacdiimna waa ku jira waalihaana waxaa kaloo ka mid a ah ujeeddooyinka kale magaca loo sheego in markaa dullayn looga jeedo ama hoosu dhigis oo magaca la sheegaayo nowcan maa in ciddaas hoos loo dhigayo oo la ihaanaynayo baa ku jiri kartaa fii naxwi dahaba sakrun waxa tegay sakhri sakhri magac bay noqotay laakiin asaalatan magacu wuxuu ka soo jeedaa dhagaxa ayaa sakhri asal ahaan la yidhaahdaa marka ka'annahu ruuxa lagu magacaabay dhagax dee dhagax marka lagu magacaabay amman ma aha nooc ihaana a baa ku jiri kartaa oo haddii la yidhaahdo khasmunaa sakrun war ninka inala doodayaa waa sakhrun dhagax weeyo dee mid wax markaa marayaan ma aha dee nooc ihaanaa baa ku jirta iyadoo magaciisii la sheegayo ama la yidhaahdo filbilaadi xarbun war beledka waxaa joogaa ninkii dagaal la odhan jiray ayaa jooga dee arlada nabadi ma joogto mar hadduu dagaal joogo waa nin baa magaciisa xarbi la yidhahdaa nooc ihaanaa baa ku jirta waalkinaayati can macnan yasluxu allafdu lahu wuxuu kaloo noqon karaa waxaa looga jeedaa in laga kinaayoonayo laga tilmaamayo can macnan macno laga tilmaamayo macnahaasoo yasluxu lafdu lahu lafdigu uu suubamayo fii naxwi tabbat yadaa abii lahabin wa tab tabbat ha hoogto oo ha khasaarto yadaa abii lahabin abiilahab labadiisa gacmood ha khasaaraan wa tabba waana khasaaray khasaaraybe midna ducay ku fasireen culammadu midna khabar bay ku fasireen duco marka la yidhaahdana waxaa looga jeedaa inay ku xaqiiqoobayso kaannahu laleeyahay ku habaara saas marka inta lagu habaaray ayay xaqiiq ahaan inay ku dhacday khasaarahaasina laynoo sheegaa abiilahab waa nebiga sala allahu alayh wasalam adeerkii rumah oo kunyada abiilahabin maxaa loogu magacaabay maxaa loogu kuniyeeyey filqur'aan waayo carabtu waxay u yaqaaneen kunyada in la yidhaahdo abuu fulaan ama ummu fulaan min baabi takriim inay tahay bay u yaqaaneen carabtu oo markay doonayaan ruuxa inay sharfaan bay kunyada ugu yeedhi jireen odhan jireen yaa abaa fulaan aknihi xiina unaadiihi liukrimahu wala ulaqibhu wasaw'atu laqabu siduu shaacirkuba yidhi waan kunyeeyaayoo kunyaan u sheegaa oo waxaan yidhahdaa abaa fulaan baan ugu yeedhaa markaan u yeedhaayo si aan u sharfo walaa ulaqibuhu ma naanayso oo naanaysta uma sheego oo naanaysta ma sheego wasaw'atu laqabu yacni xumaantuna waa naanaysta weeye culammadu waxay yidhaahdeen magiciisa dhabta ah ayaa wuxuu ahaa magac mucabbad ligayr illaah oo cabdulcuzaa la odhan jiray cabdulcuzaana waa sanamka cuzo la yidhaahdo addoonkiisii marka si aan loogu magacaabin cabdulcuzaa ayaa taas markaa lama odhane waxaa la yidhi abulahab tabbat yadaa abilahabin lahabin wa tab culamada qaarkood tacliilkaasay sheegeen culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya abulahab baa ka caannimo badnayd magiciisa kale culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen may muraadka looga jeeday ashyaa kale way raaci kartaaye waxa weeyaan in la tilmaamaayo shakhsigan abulahab la yidhaahdaa ee khasaaray magiciisu siduu abulahab u ahaa ila lahab asal ahaan waxay ahayd ololkay ahayd waa ololka aabbihiiba asalku ahaa magacu saasuu noqonaya waxaa la tilmaamayaa inuu shakhsigani yahay mid jahannamo loo nisbeeyo magiciisiiyo xaqiiqadiisu ay iswaafaqeen sayaslaa naaran daata lahab naartii maxaa la yidhi sayaslaa naaran daata lahab isaguna waa maxay waa abuu lahab dee abuulahab iyo naaran daata lahab way isleeyihiin munaasaba inay halkaa ka dhaxayso se koma muuqato naartiina waa naaran daata lahab isaguna waa abuulahab marka waa ta uy mashaayikhdu ka tilmaamayaan waalkinaayati can macnan yasluxu allafdu lahu marka waxaa laga kinaayoonayaa kownahu jahannamiyan ahaanshihiisa uu jahannami ahaaday oo naarta daata lahab loo nisbeeyey ayaa markaa laga kinaayoonay ama la yidhahdo jaa'a waxaa yimi abulfadli abulfadli baa yimi abulfadli asal ahaan macnuhu wuxuu ahaa dee fadli aabbihii dee fadliguna waa shay wanaagsan marka waxaa laga tilmaamayaa siduu abulfadli u yahay ayuu fadlina u saaxiib yahay in fadli badani xaggiisa ka yimaado baa laga tilmaamaya macnayaal kalena waa loo isticmaalaa oo ay ka mid tahay macnayaal aynu soo marray sida markaa ataladud in looga jeedo oo magicii la macaansanayo wa inamaa ladatan dakarnaaha waa inagii markaa shicirkii sheegnay asaamiyan lam tazidhu macrifatan wa inamaa ladatan dakarnaaha lilahi ya dabayaati lqaaci qulna lana allaylaaya min kunna am layla min albashari wuxuu magaca u soo celcelinayaa litaladud macaansi u macaansanay ama litabaruk waynu soo marray macaanidaas markaa waynu soo marray wa ama ismu lishaarati fa yu'taa bihi idaa tacayana ariiqan ismulishaaraha miyaa fa yu'taa bihi waa la keenaa ismu ishaaraha magaca tilmaanta sheegaya idaa tacayana markuu u caynoobo oo isagu laasim u noqdiyo lagama maarmaan dariiqan wadda ahaan ugu caynoobo liixdaari macnaahu xaadirinta macnihiisa lagu soo xaadirinayo fii dihni saamic si kaleoo lagu soo xaadiriyaa markaynay jirin in loo ishaaroo loo tilmaamo mooyaane waxay noqonaysaa ismu ishaaruhu markaa inuu tacayunayo laasim noqonayo wuxuu xataa kala caddaynayaan macaariftani maqaamaday kala leeyihiin iyo mid waliba mawdica uu ku habboon ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdoo kale bicnii haada kan iga iibi mushiiran ilaa shayin wuxuu tilmaamayaa shay ayuu tilmaamayaa oo farta ku fiiqaya shaygaasoo laa tacrifu lahusman magacaanad u garnay walaa wasfan sifana aanad u garnay shay baad doontay markaa inaad iibsato shaygana magiciisa ma taqaanid sifana u garan maysid ashyaa badanna meesha way taallaa haddaad markaa waxa weeye si kale ka cabbiri lahay sidii kale ma garanaysid dadkii oo shaygan iibsanayo oo aad u kala boobayaad aragta waxaana lagu yidhi waa fiican yahay dabeedna waxaa tii maxaa la siiyaa waxaasaa la siiyaa waar iga iibi baa tidhi kee kan iga iibi kan dariiq kale uu ku cayimo ma hayo ishaaradaa uu tilmaamayo mooyaane mushiiran xaalaad tilmaamayso ilaa shayin shay aad tilmaamaysaad bicnii haadaa tidhi shaygaasoo laa tacrifu lahu isman magacaanad u garanay ama magicii waaba lagu sheegaybe waad qaban kari weydo waa magac adag yaa magicii mabaad qabanba ila ashyaada qaarkood waxaa laga yaabaa magacyo markaa ajnabiya laynoogu keenaayo waxaa laga yaabaa dadka qaar inay kari karinba magaca aynay karaynba walaa wasfan sifana u garan maayo sifana u garan mayse ishaaradaasad ku cayimayse ama idaa lam yatacayan dariiqan lidalika haddaanu u caynoobin miyaa waddada lagu garanaayo macnihiisa in la soo xaadiro waddada lagu gaarayo haddaanu ismu ishaaruhu u caynoobin miyaa oo haddana ismu ishaare la isticmaalay fayakuunu liaghraadin ukhraa wuxuu u sugnaanayaa ujeeddooyin kale ayuu markaa u sugnaanaya sheegistaa ismu ishaarahaad ku sheegtay taa hore waxay ahayd ismu ishaarahaas in lagu isticmaalo lagu cayimo baa mutacayin u noqoto dariiq kaloo lagu cayimi karaaba ma jirto marka macaani kale faa'iidayn maayo bes waxaa markaa loo isticmaalay liixdaari macnaahu fii dihni saamic bes laakiin haddaanu dariiqa mutacayin aanu u noqon ishaaruhu ee macaarifta kaleba loo isticmaali karo oo siyaalo kale lagu cayimi karaan ishaarada ahayn haddii ismu ishaaro la isticmaalay ilaaba ilaa waa in ujeeddooyin kale ku jiraan oo talow ujeeddooyinka kale loo isticmaali karo maxaa ka mid ah kow ka idhaari listiqraabi waa sida in la muujiyo shaygu inuu ghariib yahay oo kale la muujiyo naxwu kam caaqilin caaqilin acyat madaahibuhu wa jaahilin jaahilin talqaahu marsuuqa haada aladii taraka alawhaama xaa'iratan wa sayara alcaalima nixriira zindiiqa nin khayr laawaa baa abyaadan lahaa oo gabya ah khayr nin le ma ahay waxaa la odhan jiray axmed ibnu yaxya ibnu isxaaq ibnu raawandi ayuu caan ku ahaa culammadu waxay yidhaaheen wuxuu ahaa sindiiq buu ahaa milladda ka baxay oo shareecada ku dheeldheela dakaa iyo maskax waa lahaa laakiin dakaaga qofka haddaanu hanuun helin maskaxda uu leeyahay waxba u tari mayso ee waxaa laga yaabaa dakaaga iyo maskaxda uu leeyahay inay halaagtaa laga yaabaa qatalahu dakaa'uhu ay iska noqoto dakaagiisaa dilay ibliis cidi kama dakisna ibliis waa dakaa badan yahay sheekh muqbil baa lagu yidhi imaan fiicnayn baa loo sheego markaasaa la waa daki markaasuu yidhi ibliis baa ka dakaa badan haddana waxa alla wuxuu dakaagaasi u taray ibliis ma jirto halaagiisa iyo dembigiisa iyo xumaantiisumay sii badisay shaykhulislaam ibnu taymiya maruu sheegaayay dad lumay wuxuu yidhi uutuu dakaa'an wamaa uutuu zakaa'an wa uutuu fuhuuman wama uutuu culuuman dakaa baa la siiyey iyo maskax badnaan laakiin zakaaa lama siin iyo tahirnaan qad aflaxa man tazakkaa lama odhan ka dakaa yeeshabaa markaa liibaanay lama odhan ee ka dahirnaada ee qurunka iyo dasaa'iska iyo shirkiyaadka iyo xumaanta daahir ka noqdoo nadiif ka noqda kaasaa liibaana laynagu yidhi ibnu raawandi ninkani mulxid buu ahaa waagii dambe waxaa ogaaday boqorkii ayaa wuxuu ogaaday ninkan iyo nin kaloo ay markaa rafiiq ahaayeen xumaantooda ayuu ogaaday marka kani markii la ogaaday ee uu ogaaday in la doonaayo ayuu baxsaday dabeedna nin ibnulaawi la yidhaahdo yahuudi abu u tegey baa layidhi isagii baa qariyey wakhtiguu la joogayna wuxuu u allifay kitaab xunoo kharriban oo addaa'amiqu lilqur'aan la yidhaahdo ayuu allifay oo qur'aanka iyo in la ictiraado iyo in markaa waxa weeye waxyaalahaas ku saabsan raafidada iyo shiicada waxbuu allifay ay kula doodaan ahlu sunnaha yuhuudda waxbuu allifay ay muslimiinta kula doodaan bela dekaa badan buu ahaa gabyaana waa ahaa dahabi markuu u tarjameeyey wuxuu idhi lacana allaahu dakaan bilaa iimaan wa radiya cani albalaadati maca ataqwa ilaahay ha ka raalli noqdo balaado iyo dammiinnimo taqwa weheliso ilaahayna ha nacdalo dakaa iyo maskax badnaan aan iimaan raacin oo wax iimaani aanu la socdo ibnu kasiir markuu u tarjamaynaayo kitaabkiisa albidaaya waannihaaya waxa uu caddaynayaa kufriyaadkiisa iyo istihzaagiisa iyo ilxaadkiisa iyo zandaqadiisa ayuu caddaynaya markaasuu waa nacdalayaa wuxu odhanaya rabbulcaalamiinka xaggiisa laga nacdalo dabeedna wuxuu odhanaya ibnu khallikaan shiikhii la odhan jiray baa tarjamo ka qoray dee tadliis buu sameeyey buu yidhi oo xumaantiisii waxba kama tilmaamin walam yajraxuu bishay walaa kaana alkalba akala lahu cajiina waxaabaad moodaa buu yidhi inaanu eygu qooshba ka cunin baad mooddaa buuri ibnu kasiir baa odhanaya markaa ninka noocaase calaa kulli xaal kharribana culammadu sidaa ay u nacdalayaan ayuu ahaa wuxuu yidhi kam caaqilin caaqilin acyat madaahibuhu alla fara badanaa mid caqli leh oo caaqilin waa sii akidayaa oo caaqilu caqligiisu dhammaystiran yahay takriirka uu soo celiyey wuxuu tilmaamayaa kaamilulcaqli inuu yahay acyat madaahibuhu oo ay daalisay doonitaannadiisii arsaaqda uu doonayey ay aad u daalisay oo aan laba isla hayn fara badanaa buuli wa jaahilin jaahilin fara badanaa mid jaahil ah oo jahligiisu dhammaystiran yahay kaamilul jahli ah talqaahu oo aad la kulmayso marsuuqan xaal la arsaaqo risiqa loo waasiciyey aad la kulmayso isaguna badana haada aladii taraka alawhaama xaa'iratan haadaa kani ka uu sheegayaa waa maxay waa mid caqli badan oo faqiira inaad aragto iyo mid jaahila oo haniya inaad aragto kani alladii kii weeye taraka alawhaama ay sayara alawhaama ka yeeshay malayaasha xaa'iratan mid wareersan ka yeeshay taraka mar baa loo isticmaalaa bimacnaa sayara qur'aankana mawaadicda qaarkood culammadu waa ku fasireen inay taraka ku fasiraan bimacnaa sayara marka waxay qaadanaysaa laba mafcuul marka xaayiratan mafcuulkii labaad ayuu noqonaya wa sayara alcaalima annixriira kana yeelay alcaalima caalimkii annixriira cilmiga sugaya itqaaniyey kaannahu naxara alculuum siduu u cilmi badan yahay waxaad moodaa culumta inuu gowracaad mooddaa marka shayga la leeyahay si shaki ka maran ayuu u aqoon leeyahay oo bimacnaa cilmi yaqiinu u leeyahay qatalahu baxsan baa la yidhahdaa masaladaa baxsi buu ku dilay qatarahu baxsan marka caalimkii cilmiga sugay ee itqaaniyey ee kaannahu naxara alculuum waa ka ka yeelay sindiiqan mid shareecada ka baxoo gaalooba sandaqadu waa kufriga la qarsanayo weeye marka wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye mid caqli badanna inuu markaa noqdo faqiir aan qadadii helayn mid jaahilina uu noqdo khani waa waxyaalaha zandaqada keensanaya buuhi in markaa dadku zindiiq ay noqdaan dee waxaase cudurdaar maaha waana xikmaddii ilaahay oo ictiraadaayo xikmaddii ilaahay oo u ictiraadaya wey oo ibtilaa buu ilaahay midna adduunyada ugu ballaadhinayaa midna ugu cidhiidhiyayaa waxaana la doonayaa in lagu eego ka loo ballaadhiyey bal inuu shukri noqo iyo in kale waa imtixaan kan lagu cidhiidhiyeyna inuu sabro iyo in kalea lagu eegaya adduunyaduna daaruljazaa maahee asaalatan daartii lagu abaalmarinayay dadka ma ahee aakhira ayaa daaruljaza ah waa daaru libtilaa'i waalimtixaan wa daaru lcamal mawdicu shaahid muxuu ga jeedaa haada aladii arrinkaa uu soo sheegay buu ismu ishaaro ku cabbiray ismu ishaaro in halkan lagu cabbirana mutacayinu ma ahayn oo siyaalo kaleba waa loo cayimi kari lahaa oo waa loo sheegi kari lahaa marka maadaama ismu ishaaro xaaladdan uu ku cayimay wuxuu uga jeedaa gariibnimada arrinkani gariibka yahay inuu muujiyo uga jeedaa taas ayuu markaa uga jeedaa wa kamaali alcinaayati bihi waxaa kaloo macaanida ismu ishaaraha loo isticmaalayo ka mida markaanay u tacayunin in ismu ishaaro lagu cabiro ilaalin la ilaalinayo dhammaystiran in looga jeedo oo cinaayo gaara arrinkaa lagu samaynayo oo loola qasdaayo waxaana la doonayaa wa tamyiizihi akmala tamyiis ashyaada kale si looga sooco ayaa la rabaa sida ugu caddaanta badan loo soco waxaa ka mid a gabaygii farasdaq oo tiriyey hammaam ibnu khaalib kunyadiisa abufiraas baa loodhan jiray laqabkiisana wuxuu caan ku ahaa alfarasdaq nin shaaciru ahaayoo faxli ah wuxuu yidhi hada aladii tacrifu albatxaa'u wad'atahu waalbaytu yacrifuhu waalxillu waalxaramu gabaygani qisa ayuu lahaa qisada uu lahaa waxay ahayd hishaam ibnu cabdilmalik ninka la yidhaahdo wakhtigii aabbihii boqorka ahaa ayuu soo xajiyaa la yidhi hishaam ibnu cabdilmalik markii dambe wuxuu isagu noqday waayadii dambuu boqor noqday laakiin marka qisadani dhacayso isagu boqorkii ma ahayna ina boqor buu ahaa hishaam ibnu cabdilmalik markuu soo xajiyey ayaa kacbadiibuu ku dawaafay xajaru aswadkiibuu is yidhi dhunko oo taabo waa gaadhi kari waaye saxmadda jirta daraaddeed waa ka quusta wax loo xidhayna ma jirinoo waayada dambe markaa madaxda waaba loo xidhaaye oo inta markaa xadhig markaa loogu xidhay iyagu markaa ay tawaafaan oo dabeed marka ay yacni markaa sidaa ku gaadhaane waagaas wax loo xidhayna ma jirin waxaa laga yaabaa caadada waagaa inaan la isticmaali jirin markuu ka quustay oo uu gaadhi kari waayey saxmadda daraaddeed ayuu tawaafkiisii markuu dhammaystay ayaa kursi loo dhigoo meel buu iska fadhiistay iyagoo dadkii ay iska daawanayaan qolana la joogto ayaa caliyu bnu xusayn zayn alcaabidiin xusayn ibnu caliy inanku dhalay ee caliyu ibnu xusayn la odhan jiray baa dawaafkii soo galay isagoo haybadii ka muuqato markaasuu ku dawaafay halkii xajarka markuu ku soo dhowaaday dadku u kala banneeyeen markaasuu intuu galay buu dhunkada markii arrinkaasi dhacay baa qolo reer shaama oo hishaam ibnu cabdilmalik la socotaa waxay yidhaahdeen sidaa ninkay u ixtiraameen ee u banneeyeen muxuu ahaa hishaam ibnu cabdimalik baa wuxuu yidhi garan maayo waxaana yidhaahdaan culammadu wuu garanayay wuxuu islahaa yaan qoladan shaam qaarkood yacni ninkaa ayna ka daba dhicin oo qadar weyn dee inay u qaadaan oo dee markaa ay iskaba raacaan si ayna u dhicin faras ag joogaa wuxuu yidhi anaa garanaya markaasi abafiraaso muxuu ahaa gabay buu dabada qabsada wuxuu yidhi hada aladii tacrifu albatxaa'u wata'atahu waalbaytu yacrifu waalxillu waalxaramu hada bnu khayri cibaadillaahi kullihimu hada taqiyu naqiyu aahiru alcalamu hada bnu faatimata in kunta jaahilahu bijaddihi anbiyaau llahi qad khutimuu walaysa qawluka man hada bidaa'irihi alcurbu tacrifu man ankarta walcajamu maa qaala laa qatu ila fii tashahudihi lowla tashahudu kaanat laa'ahu nacamu gabay dheer buu tiri abyaad yar baan ka sheegay ou aad yo aad u ammaanayo nawcan maa hishaamna uu ku yara tuurayo mawdicu shaahid hadda wuxuu uga jeedaa haada aladii tacrifu albatxaa'u wad'atahu ismu ishaare inuu ku cabbiraa dariiqa keliya lagu cayimaayo ma ahayn aan fasirra horta beydka kani alladii kii weeye tacrifu ay garanaysay albadxaa'u badxi ay garanaysay badxa makaa looga jeedaa waa meel bannaan baa loo jeedaayo yacni markaa buuray u badan tahay laakiin meelaha qaarkood baa dee markaa biyuhu ku soo dhacaanoo buurihii u dhaxaysa marka badxaadda makuun baa looga jeeda wada'atahu socodkiisay garanayeen iyo meeshuu isku taago makiba waa taqaanaa buu leeyey maka walbeytu yacrifuhu waalxillu waalxaramu baytullaahi alxaraamkaoo kacbadiihina waa garanays xilliga iyo xaramkubana waa garanayaan buuri hadabnu bnu khayri cibaadiillaahi kullihimu addoommada ilaahay oo dhankii ugu khayrka badnaa kuu dhalay weeye oo dee nebi maxamed tafirtiisii weeye hada taqiyu naqiyu taahiru alcalamu waa kii taqiga ahaa ee saafiga ahaa ee daahirka ahaa ee calamka buur miyaa la garan waayaa waa calam haada bnu faatimata in kunta jaahilahu waa ina faatima dee faatima waa ayeyadii ruma oo aabbihii dhashay haddaanaad garanaya inaan faatimo weeyaan buuri bijaddihi ambiyaaullaahi qad khutimuu awowgii baa nebiyadii ilaahay lagu khatimay oo nebi muxameda sala allahu alayh wasalam walaysa qawluka man haada bidaa'irihi mana ahaa odrhodkaaga aad tidhi kani muxuu ahaa mid wax yeelaya ma aha alcurbu tacrifu man ankarta waalcajamu carab iyo cajamba kanaad dafirtay way garanayaan buuri maa qaala laa qatu ilaa fii tashahudihi weligiiba laa ma odhan wax la weydiiyey laa weligii ma odhan alla haddii laga tagi waayo markuu ashahaadanayo laa ilaaha ila allah markaasuu laa yidhaahdaa lowla tashahudu kaanat laa'ahu nacamu haddaan tashahud ku jiri lahaynna laadiisu nacam bay noqon lahayd laakiin laada markaa tashahudka waa lagama maarmaan iyada in la yidhahdaa adigu ammaan badan buu ammaana waxaa la yidhaahdaa xoogaa dee markaa yaro sarbeebaha uu hadalka geliyey daraaddeed buu ka cadhooday hishaam ibni cabdilmalik dabeedna waa xidhay baa la yidhahda deeqsina aad buu ahaa markaa cali ibnu xusein waxaa la yidhahdaan wakhtigiisii wuxuu ahaa afdalu ahlilbeyt ahlulbeytka isaga ugu fadliga badnaa bay yidhahen wakhtigiisii marka mawdicu shaahid wuxuu u jeedaa haada aladii tacrifu albatxaa'u siyaalo badanoo kale uu ku cabiri karaa jirtay ama ha noqoto magiciisa inuu sheego ama inuu laqabkiisa sheego zaynulcaabidiin ah ama inuu nisbadiisa sheego marka haadaa markuu yidhi ismu ishaaraha muxuu uga jeeday wuxuu uga jeeday tamyiizka ugu weyn inuu tamyiizo soocu uga jeeday oo dee marka ruuxa farta lagu fiiqo la yidhaha waa kan dee cid waliba waa garanaysaa soomaa laakiin marka la yidhaahdo hebel waxaa laga yaabaa inay qaar yidhaahdaan ni hebelku muxuu aha laakiin kan marka la yidhaahdo waxa weeye waxay noqonaysaa kamaalulcinaaya ama tamyiis acdama tamyiis bay noqonaysaa waxaa la mida haada abusaqri fardan fi maxaasinihi waa saasoo kale weeye saddex waxaa kaloo ka mida aqraadda ama ujeeddooyinka ismu ishaaraha loo cabbiro wa bayaani xaalihi fi alqurbi waalbucdi in looga jeedo xaalkiisa in la caddaynayo xagga dhowaanshaha iyo xagga fogaanshaha miyuu fog yahay mise waa dhow yahay in la caddaynayo naxu haadaa kani yuusuf waa yuusuf wadaaka kaa akhuuhu waa walaalkii wadaalika kaasi ghulaamuhu waa wiilkiisii waxaa loo jeedaa inuu qariib yaho dhow yahay haadaa baa laga cabbiraa ama haadihi inuu ka yaro durugsan yahayna waxaa laga cabbiraa daaka oo wuxuu tilmaamayaa yacnii inuu markaa dhexdhexaad yahay oo kii aadka u dhowaana aanu ahayn kii aadka u fogaana aanu ahayn labadii midna maaha wadaalika marka la yidhaahdo laamka haddana la geliyo oo alifka iyo kaafka kaafulkhitaabka la kala dhex geliyo laamka waxay sheegaysaa baciid bay sheegaysaa inuu fog yahay marka kan iyo ka iyo kaas yacni waxa weeye inay kala dhow yihiin baa laga tilmaamaya yani lilqariib waxaa loo isticmaalayaa haada lilmutawasit waxaa loo isticmaalayaa daaka lilbaciid waxaa loo isticmaalayaa daalika haadihi bidaacatuna ruddat ilayna haadihi tan waa qariiba dalika yowmu lwaciid daalika kaasi yowmu lwaciid waa maalintii goodiga waa yowmu alqiyaama yani ismu ishaarihii baciidkaha baa laga cabiro afar waxaa kaloo ka mid ah a ujeeddooyinka loo isticmaalo ismu ishaaraha watacdiimi weynaynna waa loo isticmaalaa ama lagu weynaynayo bilqurbi ama lagu weynaynayo bilbucdi iyadoo bilqurbi lagu weynaynayo waxaa ka mida ah naxwu qowlihi tacaala ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam ina hada alqur'aana ina haada kan oo alqur'aana qur'aanka ahi yahdii dadka wuxuu ku hanuuninayaa lilatii hiya aqwam yacnii tii toosnaanta badnayd ayuu wax walba kaga hanuuninaya sifaba sifaday ka toosnaan badan tahay iyo habba habkuu ka toosnaan badan yahuu ku hanuuninaya waxaa looga jeedaa waa tacdiim qurbiga lagu weynaynayo oo ismu ishaarihii qariibka loo isticmaali jiray baa loo isticmaalay iyadoo ismu ishaarihii baciidka loo isticmaalayna waa kan wa naxwu qawlihi tacaala daalika alkitaabu laa rayba fiih daalika kaasi alkitaabu waa kitaabkii qur'aanka ahaayee kitaabnimadiisu dhammayska tirnayd kaannahu laa kitaaba hayru kitaab u dhigmaaba inaan u jirin laa rayba fiihi xaalaan shaki ku sugnayn ama laa rayba fiihi khabar labaad laga dhigo kitaabkii qur'aanka iyadoo la sheegayaa marna ismu ishaare qariib ah baa lagu isticmaalay marna ismu ishaarihii baciidka ahaa culammaduna waxay dhahaan labada mid walba tacdiim baa looga jeedaa labadaba tacdiim ha looga jeedee marka ismu ishaaraha qariibkaa lagu cabbiray waxaa looga jeedaa baa layidhi kitaabkii waa idiin dhow yahay waa kan waa haysaan idinkama foga yacani kaannahu laleeyahay maxaa yacnii u qaadan weydeenoo u raaci weydeenoo ugu camal fali weydeen qariib buu idin yahay isagoo yacnii siba siday ka wanaagga badantay idinku hanuunay ka ismu ishaaraha qariibka waxaa looga cabbiraa yacni litacdiim ismu ishaare in lagu cabbiraana dariiqa keliya lagu cayimayay ma aha dariiqyo kaloo lagu cayimi kari lahaaba waa jiraan iyaday caynkaa tahay baa ismu ishaare laga cabbiray litacdiim baa looga jeedaa waxaana la yaro tilmaamayaa isagoo sidaa idinku dhow ayaa haddana hanuunkiisii nawcan maa uu wax walba ku hanuunaya siba siday ka wanaagga badan tahay ama aan la fahmayn ama laga dhoohan yahay ama aan la raacayn ismu ishaaraha baciidkaa marka laga tilmaamay waxaa looga jeedaa waa bucdun fi daraja xagga rifcada iyo korraynta uu korreeyo ayuu yahay mid aad iyo aad daraja ahaan ugu fog waa baciidun fi darajati alrifca waalmansila marka daalika kaa korraynta badan yaa alkitaabu waa litacdiim gharadka shanaad waxaa loo isticmaalaa taxqiiri in xaqiraad looga jeedo isma ishaare marka lagu cabirayo waxaa lagu xaqirayaa ama bilqurbi ama bilbucdi iyadoo bilqurbi lagu xaqiraayo waxaa ka mida naxwu qawlihi tacaala xikaayatan can ilmushrikiin ahaada aladii yadkuru aalihatakum ahaada aladii ma kan baa kii yadkuru sheegsheegayey aalihatakum ilaahyadiinnoo ceebaynayey oo ceebta ku sheegayey kan miya mushrikiintii markay sidaa leeyihiin oo nebiga sala allahu alayh wasalam hadalkaa ay ku cabbirayaan ahaada aladii yadkuru aalihatakum waxay uga jeedeen taxqiir bay uga jeedeen yagaana taxqiirka u xaq lahaa inay markaa xaqiran yihiin oo xaqiraad lagu sheego nebigu wax xaqiraada ma lahayn xaqna uma lahayn laakiin tacaddi iyo xadgudub ay nebiga ku xadgudbayaan daraaddeed oo kufrigoodii kufri ku darsanayaan baa eraygan taxqiirka ay uga jeedaan ay u isticmaaleen waxaa la mid a hadalka ay yidhaahdeen maada araada allaahu bi haada maala muxuu uga jeeday ilaahay bi kan muxuu uga jeeday maalan waxay uga jeedeen bihaada markay leeyihiin taxqiir bay uga jeedeen iyadoo ismu ishaare baciida la isticmaalay taxqiirna looga jeedo waxaa ka mid a fadalika aladii yaducu lyatiim hadalku allah uu yidhi fadaalika kaasi xumaantii xaqirnaanta ku fogey alladii kii weeye yaducu lyatiim agoonka daafadaynayey addacu wa addafcu bicunfin addafcu bicunfin waa in cid markaa loo daafaco loo riixo si aday ku jiro agoonka ka xaqiisa kaa daafacaye ka tukintukinayey ee ka riixayey ee ka garbinayey weeye marka fadaalika waxaa loo yidhi tacdiim ma aha waxaa looga jeeday litaxqiir ayaa looga jeeday waxyaalaha kale loo isticmaalo waxaa ka mid ah in mashaayikhdu inoo sheegin in looga jeedo cidda lala hadlayo in loo sarbeebaayo inuu yahay midaan waxba fahmayn oo habi ah altacriid bikhabaawati asaamic kaannahu in la leeyahay shay maxsuusoo sidaa loogu tilmaamo farta loogu fiiqa mooye wax kaleba fahmi maayo kaannahu saasoo kale markaa loo tilmaamayo altacriidu bikhabaawati asaamici xataa kaannahu laa yacrifu hayra almaxsuus aw laa yafhamu hayra almaxsuus waxaa ka mid a ah noocaasoo kale sida hadalkii farasdaq uu yidhi isagoo isagu isfaaninaya saaxiibkiisii kale gabyaaga ahaa ee jariirna dhaleecaynaya ayaa intuu mafaakhir sheegay wuxuu yidhi ulaa'ika aabaa'ii faji'nii bimilihim idaa jamacatna yaa jariiru almaxaafilu yacni kuwa aan soo sheegay waa aabbayaashay kuwaasi waa aabbayaashay faji'nii bimilihim qaar yaga la mida baliikeen idaa jamacatnaa yaa jariiru lmajaamicu hadday jariirow ina kulmiso meelaha la ysugu yimaado haddayna kulmiyaan bal kuwaa qaar la mida la kaalay marka ulaa'ika aabbaa'ii wuxuu uga jeedaa inuu markaa kaannahu leeyahay dee wax saasoo kale oo maxsuusoo lagu tilmaamo mooye wax kale fahmi mayse tacdiimka nooca aynu soo sheegnay tacdiimka waxaa soo gudagelaya sida aayadda imra'atulcasiis markay tidhi fadalikunna aladii lumtunnanii fiih ismu ishaaro baciiday isticmaashay wuxuuna waxay ahaayeen wax xaadiroo qariiba waxay uga jeeday tacdiimuhu bilbucdi ismu ishaaraha baciidkaa cabbiraadday ku cabbirayso inay ku weynaynayso fadalikunna kii naasi alladii lumtunnanii fiihi waa kay igu canaananayseen markay dumarkii gacmaha isgoogooyeen iyaguba fitnadii ku dhaceen ayay waxay tidhi waa waxaa igu dhaleecaynayseen aniga igu canaanaysen shaygana waa xaadir laakiin waxay uga jeedday tacdiim wa ama almawsuulu ismiga mawsuul miya fa yu'taa bihi waa la keenaa ismiga mawsuul idaa tacayana tariiqan hadduu u caynoobo wadda ahaan ugu caynoobo liixdaari macnaahu xaadirinta macnihiisa lagu soo xaadirinayo fii dihni saamic dariiq kale oo lagu gaadhaya haddaanu jirin mawsuul mooye wuxuu noqonayaa ism mawsuulka in la isticmaalo ka qawlika waa sida hadalkaaga aad tidhaahdo alladii kaana macanaa amsi saafara ninbaa ma garanaysid magiciisa wax kalaad ku tacriifisana garanaysid ninkiibaa waxaa la yidhi ama waa safray ama waxbuu sameeyey ruuxii si aad ugu sheegto haddii aad garan weydo mooyaane inaad ku tidhaahdo alladii kaana macanaa amsi fii kada kii shalay inagu weheliyey halkaasee inala joogay markaynu geedkii joognaysu garanaysa kii inala joogay ee caynkaas ahaa facala kada wa kada saayo saasu dariiq kaloo lagu cayimaa markaanu jirin in ismawsuulka la isticmaalo mooye ismawsuulka in la isticmaalaa tacayunaysa idaa lam takun haddaanad ahayn weeye tacrifu mid garanaya ismahu magiciisa ama idaa lam yatacayan haddaan ismawsuulku tacayunin miyaa oo dariiq kaloo lagu cayimo la heli karayo dariiqan lidaalik garashada isaga la garanaayo oo macnihiisa niyadda lagu soo xaadirinaayo waddo kale oo loo mari karaa hadduu jiro aan waddadaasi u caynoobin laazim iyo mutacayin u noqon fa yakuunu wuxuu noqonayaa haddii ismawsuul la isticmaalo iyadoo laga maarmi karo liaqraadin ukhraa ujeeddooyin kale in ismawsuulka loo isticmaalay ayuu markaa noqonaya oo macnayaasha kale ee loo isticmaali kara ismawsuulka waa maxay kow ka tacliili waxaa ka mid a tacliil shaygii la cillaynaayo sabab loo sheegaayo oo la sababaynayo oo cilladiisii la tilmaamaayo naxu ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan kaanat lahum waxaa u sugnaatay iyaga jannaatu alfirdowsi jannooyinkii firdowse ayaa u sugnaaday nusulan martisoor ahaan bay ugu sugnaadeen ama xaal lagu martisooraayo ayay u sugnaadeen isma usuul in la isticmaalo mawdican mutacayin uma ahayn siyaalo kaleoo loo cayimi karoo loo sheegi karaaba waa jirtay haddaba isma usuulka maxaa loo isticmaalay waxaa loo isticmaalay tacliil in laynoo tilmaamaayo oo eh, looga jeedo sababta ay ku heleen jannaadku waa inay iimaanka iyo camalka saalixa la yimaadeen waxaa jannaadka firdowsa martisoor looga dhigay liiimaanihim walicamalihim asaalix iimaankooda daraaddii iyo camalkooda saalixa daraadii waxaa la mid a ah aayaadka ku soo arooray waladiina kafaruu yacnii oo waciidka iyo goodiga loo sheegaayo kuwii gaaloobay waxaasay leeyihin kuwa muminiinta waxaasay leeyihin dhammaan waxaa looga jeedaa tacliim waayo qawaacidda waxaa ka mida ah culammadu ay yidhaahdaan tacliiqu alxukmi bilmushtaqi aw maa fii quwatihi yu'dinu bilcilliyati yacnii xukunka in lagu xidho mushtaq lagu xidho lafdi mushtaqa aw maa fii quwatihi ama wax fii quwati lmushtaq leh haddii lagu xidho xukunka yu'dinu bicilliyati maa minhu lishtiqaaq wuxuu ku ogaysiinayaa wixii laga soo ishtiqaaqo masdarka ah inay cillo u tahay min alqawaacidi ana tacliiqa alxukmi bilmushtaqi aw maa fii quwatihi yu'dinu bicilliyati maa minhu lishtiqaaq alqaatilu laa yarith marka la yidhahdo waxaa laga tilmaamayaa ninkii ruuxuu dhaxli lahaa dilay wuxuu wax u dhaxli waayey inuu dilay daraaddeed liqatli alqaatiluna almawsuula abaa markaa gashay wasfiga waxay la macno tahay aladii qatala kii dilay marka in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu tabayunka waxaa loo samaynaya liajli inuu faasiq yahay daraadii lifisqi wasaariqu wasaariqatu faqtacuu aydiyahuma gacanta waxaa loo goynayaa tuugga lisariqati wahaakada marka leeyahay bilmushtaqi waa lafdi mushtaqa hadduu yahay maa fii quwatihi marka la leeyahayna waxaa loo jeedaa ismiga mawsuul iyo siladiisa ismiga mawsuul iyo siladiisu fii quwati lmushtaq bay leeyihiin mushtaq yayna ahaani marka ina aladiina aamanuu wa camiluu asaalixaat waxay la macno tahay in markaa la leeyahay almu'minuuna waalcaamiluuna alcamal asaalix yani saasay la macno tahay marka liiimaanihim walicamalihim asaalix bay jannaatulfirdowsa ugu sugnaatay marka litacliil baa looga jeedaa la cillaynaayaa looga jeedaa marka ismiga mawsuul fii quwati lmushtaq buu leeyihi mushtaq yaanu ahaan laakiin waa isagiiyo siladiisa marka laysku daro fii quwati lmushtaq ayay leeyihin laba wa ikhfaa'i alamri can hayri almukhaatab ismiga mawsuul haddaanu u tacayunin sheegista markaa shaygaa la sheegaayo lagu cayimaayo macnayaasha looga jeedi karo waxaa ka mida ah in arrinka laga qarinayo ka lala hadlayo cid aan ahayn naxu wa akhadtu maa jaada alamiiru bihi wa qadaytu xaajaatii kamaa ahwaa cid baa markaa la doonaya hadalkii in laga maldaho baan loo sheegin wa akhadtu waa qaatay buuhi maa jaada bihi alamiiru wixii amiirku ku deeqay waa qaatay buui wa qadaytu xaajaatii danahaygiina waa gutay kamaa ahwaa sidaan u jeclahay inaan u guto ayaan u gutay marka maa jaada markuu yidhi maadu waxay ahayd ismawsuul wuxuu sameeyey ibhaama waa qariyey waxa amiirku ku deeqay waxaanu uga jeedi ruuxan la garanaya ee uu la hadlayo mooye inta kale inuu dadka ka qariyo uga jeedaa waa inay ogaan waxaas waxa yihiin saddex waxaa kaloo ka mida macnayaasha looga jeedi karo ismiga mawsuul wa watanbiih cala alkhata in khalad uu ku dhacay la baraarujinayo kale ruux naxwu sida hadalkii markaa shaacirkii la odhan jiray cabdatu bnu tabiib oo yidhi ina aladiina turawnahum ikhwaanakum yashfii qaliila suduurihim an tusracuu ina aladiina kuwii turawnahum aa u malaynaysaan nusakha qaar waxay qorayaan tarawnahum oo taada waa kor dhigayaan waase khalad saxdu waxay tahay inay ta'du godantay turaa marka la yidhaahdana waa bimacnaa tadunnu waad u malaynaysa wiili ina aladiina kuwii turawnahum ay tadunnuunahum aa u malaynaysaan ikhwaanakum walaaladiina a u malaynaysaan haa yashfii khaliila suduurihim waxaa bogsiinayaa laabahooda oo manaanta ay ooman yihiin oo harraadan yihiin waxaa bogsiinayaa an tusracuu in laydin dilo oo laydin legdo bimacnaa waxa laydin dilaa looga jeedaa in laydin dilo oo laydin halaago ayaa markaa eh, laabahooda bogsiinaysa macnaa wuxuu u jeedaa nimankaa moodaysaan inay walaaladin yihiin dee sida cadowgu idiin necab oo kale idiin necab waxay ku farxi lahaayeenoo laabtoodu ku bogsan lahayd oo ku qaboobi lahayd in laydin laayo laydin halaago marka dee khalad baa ku sugantihiin marka kuwaa walaaladiin mooddeen marka ina aladiina ismawsuulka maxaa loo isticmaalay waa tanbiih calaa khata yashfii waxaa bogsiinaya haliila suduurihi haliilka waxaa la yidhaahdaa marka laabta ama uurku uu ololayo oo markaa gubanayo ayaa la yidhahdaa harraad daraaddii la gubanayo yashfinaa waxa weeye in yada la godo waa in layska jiraa oo shafa yashfii waa bogsiintii ama ashfaa yushfii waxay culammadu yidhaahdeen waxay noqonaysaa bimacnaa ihlaak bay noqonaysaa haddii lagu duceeyo la yidhahdo allaahumma ashfi waxay noqonaysaa ilaahu halaag qisaa lasoo naqliyaa in islaan ay ku tidhi shaafici allahu yushfiik allaahu yushfiik waxaa laga soo naqliyaa kamaa yudkar allaahuma biqalbiha laa bilisaaniha ilaw qalbigeeda ii qaad u ducee bay is leedahay ee carabkeeda hay qaban allaahu yushfiik markay tidhaahdo waxaa macnu noqonaya ilahu halaag ilahu dil ashfida waa saasoo kale allahuma rabba annaasi mudhiba alba'si ishfi anta shaafi ishfi ashfi lama odhanayo e, macnaha afraad waxaa kaloo loo isticmaalaa wa takhfiimi sha'ni bihi ka maxkuumu bihigaa ee khabarka ah weynaynta la weynanayo shanigiis maxkuumu calayhi iyo maxkuumu bihi waa inagii soo sheegnay maxkuumu calayhi wuxuu noqonayaa musnadu ilayhiga xukunka loo isnaadinayo loo tiirinayo waa ka xukunkugu duldhacayo maxkuumu bihiguna wuxuu noqonayaa xukunkii cid loo xukumayo marka khabarkii iyo dee ficilkii iyo waxay noqonayaan maxkuumu bihi bay noqonayaan marka khabarkii ama maxkuumu bihigii ayaa la weynaynayaa shanigiisa naxu sida gabaygii waxa weeye farasdaq markuu faanayay uu yidhi ina aladii samaka asamaa'a banaa lana baytan dacaa'imuhu acazu wa atwalu ina aladii kii samaka asamaa'a samada dhisay ee saqafkeeda markaa kor qaadaya dhisay banaa lanaa wuxuu noo dhisay annaga beytan guri buu noo dhisay gurigaasoo dacaa'imuhu tiirarkiisu acazu wa atwalu ay casiizatun wa tawiilatun ay markaa adag tahay oo ciso leedahay aynay dheer tahay yacani wuxuu u jeedaa ilaahay baa sharafna siiyey ilaahay cirka kor yeelay ayaa guri sharafeed noo dhisay gurigaasoo dee mid la mida aanu jirin marka wuxuu uga jeedaa tafkhiimu sha'ni almaxkuumi bihi guriga uu leeyahay waa naloo dhisay iyo dhisitaanka yaga loo dhisay buu doonayaa inuu weyneeyo oo ina aladii samaka asamaa dee waa allah laakiin aladii samaka asamaa muxuu u yidhi wuxuu u yidhi si uu markaa shanul eh, maxkuumi bihi u weyneeyo ayuu yidhi ilaahay cirka kor yeelay ee cirka sidaa u dhisay ayaa gurigaa noo dhisay marka tafkhiimu sha'ni almaxkuumi bihi watahwiili tacdiiman aw taxqiiran macnaha shanaad waxaa kaloo loo isticmaalaa weynayn wax la weynaynayo oo ama loo weynaynayo tacdiiman xagga weynaynta aw taxqiiran ama xagga xaqiraadda marna xaqiraaddiisa aad loo weynanaya aad loo xaqiraya marna tacdiimkiisa aad loo weyninaya naxwu faghashiyahum min alyammi maa ghashiyahum faghashiyahum waxaa daboolay min alyammi xaggii badda waxaa ka daboolay maa ghashiyahum wixii daboolay fircawn iyo ciddii la socotay xagga badda waxaa ka daboolay wixii daboolaa daboolay waxaa looga jeedaa tahwiil iyo tacdiim ma la weynaynayaa looga jeeda yacanii wax mawjado markaa cadiima aad weyn wa facalta faclataka alatii facalta waa tacdiim bay noqonaysa innagaba waa isticmaalaan dadku iyaga inay weynayntaasoo kale uga jeedaan waa isticmaalaan wixii ka dhacaa ka dhacay marka la yidhaahdo waxay uga jeedaan dee weynayn bay uga jeedaan kaannahu tafaasiishiisa aan laga gayoonayn wa naxwu taxqiir iyadoo loo weynaynayana waxaa looga jeedaa oo xagga xaqiraadda lagu weynaynayo aad loo xaqirayo man lam yadri xaqiiqata alxaali qaala maa qaal kii aan garan arrinkaa xaqiiqadiisa aan garani qaala wuxuu yidhi maa qaala wuxuu yidhi yidhi marka wuxuu yidhiu yidhi wuxuu uga jeedaa taxqiir baa looga jeedaa la xaqirayo kaannahu wax xikaayo mudanba inaynay ahayn nin iska hadlay baa wuxuu doono iskaga hadlay yacanii kuu doono iskaga hadlay waxaa looga jeedaa taxqiir af soomaaliahaan qudhiisa ma kala isticmaalay watahakum in looga jeedo digasho yacnii cid markaa lagu jeesjeesayo oo lagu diganayo naxwu sida hadalka gaaladu ay yidhaahdeen yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun yaa ayuha aladii kiyow nuzila calayhi dikru qur'aanka lagu soo dejiyey innaka la majnuun adigu waad waalan tahay maxay tahakum u noqotay ma rumaysna dee in qur'aan lagu soo dejiyey laakiin jeesjeesay ku jeesjeesayaan bay u yidhahdeen nuzila calayhi dikru marka waxay noqonaysaa tahakum iyo istihzaa inay uga jeedaan saasay noqonaysaa macnayaal kale qudheeda waa loo isticmaalaa sida markaa in looga jeedo magaca ciddaa in la sheegoo kale in la xumaysanayo dabeedna ismawsuul laga cabbiro sida alladii rabbaani abii dee aabbihii qofku magaciisa inuu sheego uu yidhahdo dee hebel baa aniga i barbaariyey xoogaa waa yaro qabiix alladii rabbaanii kii i barbaariyey abii waa aabbahay alladii rabbaanii muxuu u yidhi dee inuu magaca sheegu xumaysanaya yaa oo wuxuu u xumaysanayaa weynayn u weynaynayo marna wuxuu u xumaysan karaa dee in magacawga la magacaabaya aynay fiicnaynba afka in lagu barraajiyaa inaynay fiicnayn oo taa la xumaysanayo sida xadiiska sidii ku soo aroortay ina allaha jacala maa yakhruju min ibni aadama masalan lidunyaa ina allaha jacala maa yaxruju min ibni aadama lama sheegin waxaan ka soo baxaya fadalaadka ah xumaysi la xumaysanayo daraaddeed baan loo magacaabin markaasaa xadiisku wuxuu sheegayaa ina allaha jacala ilaahay wuxuu ka yeelay maa yakhruju min ibni aadama waxa ibnu aadamka ka soo baxaya ka imanaya markuu xaajo gudanayo masalan tusaalu uga yeelay lidunyaa adduunyada maa yakhruju maxaa loo yidhi waxaa loo yidhi liistihjaani tasriixi bismi waxaa kaloo looga jeedi karaa macno kale tawbiikhna waa u soo aroortaa canaan in ismawsuulkii loo sheego alladii axsana ilayka qad asa'ta ilayhi alladii kii axsana ilayka kuu samafalay qad asa'ta ilayhi waad xumaata samaysa oo xumaataad ku abaalmarisa waxaa looga jeedaa macna tawbiikh baa looga jeedaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk